shiicada laakiin khaasatan waxaan ka hadlayaa inaynu ka jawaabno su-aal ay dad badan isweydiinayaan oo ah maxay dowladda iiraan ee raafidigii iyo shiicada ka amar qaadataa maxay ka rabaan xajka iyo makiya madiina waa su-aal u baahan in jawaab loo helo muxaadaradan saakana mawduucaasi ayaan doonayaa inaan idinla wadaago eh, fahamkeyguna wuxuu u baahan yahay horta bal in loo sabro oo macluumaadka laga dhergo la fahmo waayo ikhwaani qadiyada shiicadu haddaynu isnaa maanta ka hadlaa maha qadiyad la yska dulmari kara maaha waxay leedahay abcaad iyo cumq mug ayay leedahay oo ka kooban dhinacyo caqaa'idiya dhinacyo taariikhiya wadan taariikhda kooxdan ee munxarifiinta ee dariiqii sunnaha iyo nebigii sala allahu alay slm saxaabadiisii ka leexday haddaan taariikhooda aanad fahmin haddaanad fahmin dhibta ay muslimiinta u soo geysteen cabra taariikh haddaanad fahmin taariikhdooda ku lifaaqan khayaanada iyo berber istaagga ay mar walba isberbertaagayeen acdaada cadowga islaamka soo horkaca ay soo horkacayeen cadowga islaamka ee dulimaadka ku ahaa dunida islaamka iyo arlada muslimiinta taasi oo ilaa maanta ay wadaan calaamad iyo maarkadna u noqotay taariikhdaasi inaad fahamto weeyaan waxaa kaloo muggeeda iyo cumqiga qadiyadan ka mid ah jaanibkeyga siyaasiga ah. waa maxay siyaasaadka ay dowladda iiraan iyo shiicadu ay maanta ay ka leeyihiin mantaqada lagu magacaabo bariga dhexe ama sharqul awsad saasi loogu loogu yeedho maanta iyo caalaman islaami guud ahaanba oo xitaa yacni soomaalideennu ay ka mid tahay kuweenna qurbaha ku nool iyo kuwa dhulka soomaalidu ay degto in ku noolba waa maxay siyaasadaha ay iiraan maanta ay ka leedahay dagaalada iyo xasuuqa ee arxanka daran ay ka wado Eh, suuriya iyo ciraaq eh, markaasi eh, saddexdaa geesood waa qadiyad saddex gees saddex geesood leh garmaysid dhinaca caqaa'idda daa'ifadan ay leedahay oo caqaa'id munxarifa oo baciid ah taariikhdooda aan idhi waxay ku lifaaqantahay khayaano iyayna mar walba cadowga islaamka la safanayeen iyo siyaasaadka ajendayaasha siyaasiga ah ee ay maanta ka leeyihiin dagaalada ay ka wadaan caalamulislaami waxaana ugu dambeeyey eh, eh, gantaalkii ay dhowaan ay la beegsadeen magaalada barakaysan ee maka maadaama mawduucu yahay saan idhi waa mawduuc shaa'iga waa mawduuc u baahan faham eh, waxaan rajeynayaa inaad ila sabri doontaan waayo waxa aan tilmaami doonaa waxyaabo yacni la xidhiidha taariikhdooda iyo siyaabaha ay mar walba ay u dooniyeen inay qalaaqil ay uga ridaan yacni makiya madiina ilaa ay ka gaadhay idiin sheegi doono markaan taarikhda ka hadlayno inay xajar aswadkaba xadeen xajar aswadka inay xadeen oo labaatan sano maalinkaa maanta waxaan ujeedaa taqriiban eh, muddo gaadhaysaa yani laba iyo labaatan sano ay xajarulaswadka iyagu ay haysteen labalabaatan sano waxaa la yaaba weyaan oo muslimiintu ay kacbada dawaafiyiin tiyo xajarulaswadba aanu meeshii oolin laba iyo labaatan sano haddaba taasi waa mid talabaad ikhwaani qadiyada shiicada iyo sida ahlu sunnuhu ay ula tacaamuleen ay ula tafaaculeen ay ula dhaqmeen laga soo bilaabo haddaan taariikhda aan soo yorgudbo kun iyo sagaal boqol iyo sagaaliyo toddobaatankii oo ah markii eh, shaydaankii khumeyni uu xukunka iiraan u qabsaday seebaa loola dhaqmay xitaa intaa ka hor laakiin bal waxaa ka bilaabno waayo waxaa jiray intaa ka horba juhuud ay sameeyeen wadaado ahlu sunna oo isku qanciyey dhalanteed ah, bay ahayd iyo riyo soo jeed bay ahayd waxba kama jirin isku qanciyey in la heli karo waxaa la yidhaha ataqaarub bayna ahli sunnati washiica in shiicadii iyo ahlu sunnaha laysku soo dhoweyn karo oo compromise la ysku samayn karo laakiin yacni waaqica iyo tajribada taariikhiga waxa ay sugaysaa in aanay waxaasi wax ka suuro geli aanu jirin dhinaca waaqi ahaan iyo axdaadta aynu taarikhda ku aragnay isla markaasina wadaadadii ahlu sunnaha ahaa ee tajribada qaaday ay ku qaldameen inay ahlu sunniyo ahlu sunno iyo shiica isku soo dhaweeyaan raafida waayo waxay dooneen inay isku keenaan meel isku keenaan habeeniyo maalin bidciyo sunno mararka qaarkood kufri iyo islaam waayo waxayn caqaa'idooda waxaa ka mid a ah waxyaaba badan dawaafiga ka mid a ah, caqaa'id shirkiga oo kufriga ka mid a ah waxay caqiidadoodu ku dhisan tahay waa been tuqya waxay ku dhisan tahay in saxaabada nebiga sala allahu alay slam la caayo waxay ku dhisan tahay in ummahaadkii mu'miniinta xaasaskii nebiga sala allah alay slam xumaan laga sheego waxay ku dhisan tahay in la yidhaha saxaabadii oo dhammi kulluhum irtaduu bacda wafaati nebiy sala allahu alay slam way rudoobeen oo islaamnimada way ka baxeen in yaroo faraha lagu tiriyey mooyaane waxay ku dhinsantah in axaadiista an ictimaadnay bukhaariiyo muslim iyo culimmada waaweynee ahlusunnahay soo wariyeen inay daaqada ka tuuraan see laysku keeni karaa yani markaa laba kooxood sleeda isku keena laabudda eh, inay ardeedi jirto soo ma aha common ground eh, lagu wada istaagi karo laakiin dad caqaa'idoodii iyo ma garanaysaa usuushoodiiba ay kala duwantahay waxa weeye in laysku keenaa way adagtay dowladda iiraan kadib markay timid dabcan waxa dhacay ikhwaanii akhawaatiin in ay wadaaddo kale oo ahlu sunnihi haddana ay meeshii shaqadii ka sii bilaabeen iyagoo ku dagmay dacaaydii beentaheed ee khumeyni iyo dowladda iiraan ee raafidada iyo miidiyahoogu ay faafinayeen in ay hawradda iiraan tahay hawrat almustadcafiin hawraddii mustadcafiinta dadka eh, la daciifsaday Eh, uu magaranaysaa khumeini iyo inshaacadu iiraan ay quds alquds ay yuhuudda ay ka xorayn doonto xitaa yani subxaan allah dhallinyar muslimiinoo fara ay ku dagmeen bal waxaynu aragnay in fikirkaa sheecigu min khilaal yani tacaatufka ay wadaadadaasi ay sheecada la sameeyeen uu taqalqul uu ku sameeyey oo soo dhex galay eh, fi lbey sunniya baya suniya walowlaa ani culimmo waaweyn oo muslimiini aanay u kicin arrinkaasi ooni radiyin oonay bayaamin khatarta taqaarubkaa la sheeganaya ama isku soo dhowaanshaha la sheeganaya ay ku yeelanayso ahlu sunnaha waxa weeyaan wax kalaa meesha ka dhici lahaa bacd allahi caza wajal haddii juhuuddaasi in culimmada ahlu ay bixiyeen aan la helin way ogtihiin dhowr sano ka hor eh, sheekh doctor maamed yuusuf qardawi oo isaga laftiisu aad arinkaa ugu ololeeyey waxaad aragteen inuu isaga laftiisu ictidaaru bixiyey waa dhowr sano ka hor weeyaan dhowr sano yidhi waan ku qaldinaa buu yidhi wadaadada yani culimada sacuudig dibana wuxuu jeeda shekh ibnubaas iyo shekh ibnu cuthaymin iyo sheekh ibnu jibriin oo weliba yani ay isradiyeen weli culimmadaasi iyagaa iga saxsanaa maxay iga saxsanaayeen waxay ga saxsanaayeen mowqifkii ay ka qaateen raafidada iyo shiicada iyo caqaa'idooda waana wax waadix buu ahaa wajaza allah khayr sheekhu inuu magaranaysaa runtii uu qirtay oo yidhi waa lagaga saxsanaa qaladkaygana waan saxayaa laakiin ikhwaani waxa weeyaan tacaatufta wadaado iyo xarakaad iyo jamaacooyin sunniya ay la sameeyeen khumeyni iyo dowladdiisii iyo raafidada iyo shiicadu waxaan leeyahay adar xun bay kaga tagtay dhallinyarta muslimiinta qaarkood waxa weyaan dadkii xarakaadka iyo jamacooyinka islaamiga qaarkood ku dhex noolaa siddeetanadii iyo sagaashanadii aharkaasi waxaa laga yaba in qaarkood maanta ay ku reebtay inkastoo alxamdulilah bay-ada sunnigii ay weli leedahay xasaanadeedii iyo is-ilaalinteedii ay iska ilaalinaysay caqaa'idaasi eh, eh, baatilka iyo raafidada iyo shiicadu ay wadato laakiin waxaan doonayaa intaana alkan aanan ka gudbin inaan idhaahdo waxa weeyaan shiicadii layska daba riday raafidadii layska daba riday ee la moodaayey inay caalam islaami iyagu ay hormood yihiin in thawrada iyo kacaankii khumeyni uu mustadcafiinta iyo dadka la daciifsay u dhashay inuu araadi lmuslimiin oo acdaada islaamka uu ku xorayn doono hadalkaas waxaa hadal yacnii aan macno lahayn oo aasaaskiis uu been ahaa waayo taariikhda ayaa beenaynaysa oo odhanaysa oo ina baraysa in shiicadu mar walba ay la safan jireen cadowga islaamka khayaanadooduna ay tahay mid taariikhda ku qoran oon la qarin karin khayrna laga filan maayo nimankaasi laakiin maantadan aynu noolnahay ayaa dad ahlu sunno ah ama jamaacooyin ha noqdaan ama xarakaad ha noqdaan ama wadaadda ha noqdaan ama dadka magaranaysaa ducaadda ah ha ka mid noqdaan oo weli qaladka qaladkiisu ku dhacaya say ugu dhacayaan maanta waxa weeyaan xataa yacni dad badan oo salafiyiin ahaan jiray oo caqiidada salafiga ku abtirsan jiray oo xitaa dacwadan salafiga qeyb weyn ka soo qaatay ayaa maanta waxay la soo taageen ay ku odhanayaan waxa weeyaan caqiidadan salafiga ama ay farta ku fiiqaan culimo waaweyn oo eh, dacwada salafiga u soo adeegay khaasatan particularly sheekh islam temiya sheekh maxamed abdiwahaab iyo ina shekh islam ibn temiya ardigiisa ibn alqayim ay saddexdaa sheekh ay ka dhigteen maxay bartilmaameed ay ka dhigteen oo ay leeyihiin kutubtoodan baaba keentay tadarufka aduna annakum samictu hada alkalaam samictu oo xitaa maanta aad arkayso niman dacwadan salafiyada ah ka soo dhex shaqeeyey oo taxadur umaanta kaga iyo kitaabkii atowxiid iyo kutubtii sheekh alislaam ibnu taymiya alcaqiida alwaasiliya wakhayriha inay ardadooda u dhigaan ulen meesha lanoogu soo galayba waa kutubtani ma aha waxaan ku been abuuranaya maaha waxaan ku been abuuranaya way xaqiiqa jirta weeyaan xitaa culimmadu caadiga oo dacwada salafiga ka soo dhex shaqeeyay ay ku leeyihiinba eh, maxamed cabdiwahaab iyo waxaa waxaa hadalkooga laga ursanayaa ina raa'ixatu takfiir waa maxay waa dakdiga waaqica weeyaan waaqica siyaasiga ee maanta caalam islaami ka jira ee horarka ku ah dacwada salafiga iyo caqiidada salafiga oon ku qanacsana inay tahay caqiidadii sax ahayd ee nebigu sal ly sl inoo keenay saxaabadiisu ay ka dhaxleen a'immadii waaweyneedee islaamku ay kutubtoodii kutubu sunan iyo kutub alcaqaa'id ay ku dawineen waxay masalaysaa caqiidadii islaamkai sax ahayd in maanta la yidhaah waxa weeyaan eh, ibnu taymiya iyo sheekh maxamed abdiwahaab iyo ibnuqayim iyo culimmadaasina dee waxa weeyaan keli kuma ahaa laakiin waxay ka qaateenuun door bay ku lahaayeen sidii ay ixyaa iyo tajdiid iyo noolayn ay ugu samayn lahaayeen caqiidadaasi iyo dacwadaas salafiga ay ummadda ugu dhex faafin lahaayeen marka waxaan ka digayaa ikhwaani waa labada mawduuc cilaaqa ka dhexaysa waxaan filayaa haddii aad ma garanaysaa aad aragti dheer aad leedahoo waaqaca dacwada maanta aad la socotana waxaad arkaysaa ood maqlaysaa codad ku baaqaya bal kutubtan saddexdaa sheekh dhinaca laynaga dhigo waayo dee cadowga islaamka ayn saddexdan sheekhaan dooni harbiga ayaa ku sifeeyey inay yihiin aabbayaasha iyo meesha ay ka soo farcantay magaranaysa maxay tuleeyihiin waxa iyagu ay u yeedhaan ama irhaab ha ku magacaabaan ama tatarufo ha ku magacaabaan lakiin waxaynu leenahay saddexdaa sheekh waxaa bal yacni sheekh maxamed wahaab bay haystaan sheekh maxamed wahaab xataa sheekh albani raxmat ullaahi caleyh laftiisa ayaa wuxuu qiray in sheekh maxamed wahaab dhinaca fiqiga iyo furuucda madhabka inuu ahaa xambali u ahaa caqiidada ay dadka ugu baaqina maaheen caqiido khilaafsan caqiidadii ahlu sunna haddii dee taxriir la doonayo lagu sameeyo arrinka si caqli leh iyo weliba si akaademiya loo derso aan arrinkaasi waa waa dignuun haddaynu dib ugu noqonno su-aashaydii ahayd maxay shiicadu ka rabtaa maka iyo madiina iyo xajka iyo xujaajta waa inaad ogaato ikhwaani dabcan waa taariikh dheer taariikh dheer oo haddaan taarikhtan qayb ka mid aan soo qaato waxaad maqasheen niman la odhan jiray alqaraamita qaraamidadu waa ismaaciiliyiin shiicaah oo baatiniina xamed ibnulashcad ninkaa la yidhaahdo ayaa aasaasay sanadkii saddex boqol iyo toddobiyo tobankii saddex boqol iyo toddobiyo tobankii ayaa isagoo ciidan wata oo ka yimid sharq aljaziira alcarabiya bariga aljaziira alcarabiya isagoo ciidan wata oo ayuu mawsimkii xajka ayuu soo galay maka isagoo weliba been sheegay oo dadkii u sheegay inuu inuu xaj isagiiyo dadka wataa ay doonayaan maka wuxuu soo gaaray yom yowmu tarwiya yowmu tarwiya oo xujaajtii aafaaqda iskaga timid iyo daclada adduunyada ka timid ay moodayeen inay maalin nabad ah ee xajkooga ay ku gudanayaan man dalahu kaana aamina waman dakhalahu kaana aamina beydka ilaahay ninka galaana waxa weeyaan waa inuu waa inuu aamin noqdo naftiisa uu aamin u noqdo maalkiisa uu aamin u noqdo gudashada xajkiisa iyo manaasigta xajka uu aamin u noqdo muxuu ku bilaabay wuxuu ku bilaabay inuu inuu gumaado waa waa yowm tarwiya weeyaan wuxuu dilay maa laa yaqil can soddon kun oo iskugu jira xujaajtii xaramka gudihiisa ku dilay iyo maka gudaheeda soddon kun baa lagu qiyaasay ibnu kaiir raxmat ullaahi calayhi fi lbidaaya wanihaya waad ka akhrin kartaa markuu ka sheekeynaya axdaastii dhacday sanadkii saddex boqol iyo toddobiyo tobankii hijriyada wuu dawinay soddon kun oo oo iskugu jira xujaajtii iyo ahli maka ayuu dilay bal waxaa lagu leeyay in badan oo xaramka gudihiisa uu ku dilay wuxuu ku dhex riday ceelkii samsamka uu ku dumiyey ayuu ku dumiyey albaabkii kacbada ayuu jabsaday eh, maradii kacbada dur saarneed ayay goosteen bal waxay gaadheen inay ku xadgudbeen dumarkii reer maka iyo dumarkii xaajiyaadka isagoo <clears throat> kacbada hor fadhiya oo arkaya sida seefuhu ay u jarayaan dadkii xujaajta ah ma garanaysaa madaxyadoodii ee loo laynaayo ayaa isagoona xula ana billaahi wa billaahi ana yakhluqu alkhalqa wa ufnihim ana heerku gaara bere ana billaahi wa billaahi ana yakhluqu alkhalqa wa ufnihim ana yakhluqu alkhalqa wa ufnihim ana waxaad arkaysaa nimankani inay yihiin niman caqaa'idoo tahay caqaa'id baaila waa malcuun buu ahaa kaafira calayhi lacaalam illah almutataabaca ninkaasi abu taahir ayaa la odhan jiray ku soo duulay maalintaasi xurmada leh ee xajku uu maalinka maanta ah in ay dadku ay gudanayan waad qiyaasi kartaa haddaad in badanoo idin ka mida ayaa xajiyey yowmu tarwiya waa maalinta loo diyaargaroobayo xajkii irmaysid ayaa waxa ay ku waabiraysteen dil iyo dhac iyo boob iyo in soddon kun oo xujaajtii ahlumaka isku jira in qaarna kacbada iyo masjidka gudihiisa lagu gumaaday qaarna dariiqyada maka lagu gowracay intaasun kumuu ekaane aswadkii ayuu meesha kala baxay kala baxay wuu la tegey dhinaca iyo e, e, e, bariga jaziira alcarabiya laxsaa ayay muarikhiintu yihaahdaan dhinacaas u qaatay wuxuu waxay haysteen maalinka maanta ah muddada aan idiin aan soo sheegay ee maalinka maanta labi iyo labaatan sano ayay muslimiintii ay dawaafayeen kacbada laba iyo labaatan sano bal qiyaas nimanka ijraamkooda iyo dulmigooda dad lacag ku soo bixiyey oo dacallada adduunyada iskaga yimid oo u yimid inay beydka ilaahay tawaafaan ayaa waxay arkayaan iyagoo aan xajar alsfiidba aanu meesha ku jirin intaan xaggaa ka bixin waxaan waxaan idinka tilmaami doonaa in eh, fadliga uu leeyahay xajarulaswadku awalan waanad ogaataan dhagaxani maaha dhagaxda dhagxaanta adduunyada ka mid ah waxaa sugan in xajarulaswadku uu samada uu ka soo degay imaam termid raximah allahu tacaala ayaa cabdillahi bni cabaas buu ka soo wariyey inuu nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi nazla xajaru اlswadi min aljanna ashaddu bayaadan min allaban sawadathu khaaaya bani aadam xajarulaswad dukaan adarka maahaba dhagxaanta adduunyada maaha xajarulaswad nazla alxajaru اlaswad min aljanna jannaduu ka soo degay oo ilahay baa ka keenay ilahna wuxuu doonuu sameeyaa ashaddu bayaadan min allaman isagoo ka cad maxay caanaha ka cad isagoo caanaha ka cad ayaa la soo dejiyey oo jannada laga soo dejiyey sawadadhu khaaaya bani aadam maxaa madoobeeyey waxaa madoobeeyey dunuubtii iyo maalinkaa maanta gafafkii dadka bini aadamigaah ee ma dhukanayey ama maalinkaa maanta dee ciddii gaf magaranaysaa akhtaadoodii baa magaranaysaa saa u gashay صح هذا الحديث ابن خزيمة هو تسعيحيي والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قواه في الفتح الباري سبحان almaliki ayaa sharxa utarmidiga uu ka bixiyey ayaa wuxuu raxmatullaahi calayhi cibaarada aad iyo aada u jamiila oo ah wuxuu yidhi undur ilaa ahari dunuubi cala alquluubi bal u fiirso raadka ay dunuubta quluubta ay ku leedahay fain kaana aharuhaa haakada cala alxajar famaa baaluka biahariha cala qalbi اlbashar haddii akhtaada iyo dunuubta bini aadmigu ay sidaa u gashay dhagixii caddaa ee caanaha ka caddaa ay sidaa ay u gashay ma garanaysaa ay u madoobaysay maxaad u malaynaysaa dunuubtaasi dhagaxa sidaa u gashay aharka ay ku yeelanayso qulubta dadka bini aadmiga walidalika axad alculamaa wuxuu yidhi eh, cibratun liman lahu cibra cibro iyo wax ku qaadasho ayaa ugu filan arrinkaasi qofkii doonay inuu ku cibro qaato cabdullahi bn cabaas xadiiskanna imaam tirmidi soo wariyey waxasanahu waqawaahu alxaafid aydan fatx اlbaari wuxuu nebigu sala اllahu alay slam wuxuu yidhi wallahi layabcaثana allahu yowma alqiyaamata ilaahay baan ku dhaartoo oon ku dhaartee layabcana allahu yowma alqiyaama yani alxaj alaswad xaj alaswadka ilaahay maalinta qiyaamaha wuu soo saari doonaa lahu caynaani yubsiru bihima isagoo le laba indhood wax ku arkaayo wa lisaanun yantiqu bihi iyo carab uu ku hadlaayo yashhadu calaa man istalamahu bixaq wuxuuna markhaati u noqon doonaa oo khayr uga markhaati noqon doonaa calaa kulli man istalamahu bixaq qof kastoo xaq u taabtay yacnii dhagaxa qiimahaa leh ee nebiguna uu dhukan jiray ama uu taaban jiray ayaa ninkaasi mujrimkii abuaahirkaasi in qaraamidada hogaamiye oo ahaa ayaa intuu qaatay ayuu labi-iyo labaatan sana ula maqnaa dabcan ikhwaani dhunkashada iyo taabashada xajarku aswadku dee waa cibaada weeyaan ah, sida saxiixeynka ku suganna cumar radi allahu tacaala canhu wuxuu yidhi wallaahi buwuxuu yidhi inii la aclamu annaka xajar laa taduru walaa tanfac buu markuu dhunkaday xajarkii wuxuu yidhi waan ogay inaad tahay dhagax laa taduru walaa tanfac dhibna ma geysanaysid nafcina ma yeelanaysid walowlaa anii ra'aytu rasul l slm yuqabiluka maa qabaltuka maa qabaltuka haddaanan arkeen nebigii alloo oo kun dhunkanayana kumaan dhunkadayn muxuu u dhunkaday cumar waxa waa mutaabacada aageed weeyaan oo nebiga mutaabiciinayey waayo dad badan baa xadiidu cahd ayay ku ahaayeenoo iminkay soo muslimeen markaa gaalnimay ka soo muslimeen markaanay qaarkood u qaataan baa ayuu ka cabsaday in uu amarkii jaahiliyada ee dhagaxaanta la caabudi jiray ay ka mid tahy waalamru laysa haakada waay marka taariikhdaasi foosha ayay shiicadu ay leeyihiin bal aynu daynu imanka aynu dib u soo noqonno khaiib cali eh, eh, muwaxidi alkarmani waa waxaa khaiibka salaada ciidda caasimadda iiraan ee tahraan ayaa khudbaddii ciidda ah, ayaa waxa uu ku yidhi waa laba kun iyo afartan kibaad wuxuu yidhi alxaju asiirun biyadi lwahabiyiin alxaju asiirun xajku wuxuu u xidxidhan yahay a wahaabiyiinta marka waxa le waa in laga xoreeyo wahaabiyiinta xajka laga xoreeyo maka iyo madiina ayayna gacanta ugu sii jirin wahaabiyada xataa xuusiyiinta sanad ka hor saasay yidhaahdeen markii ay dardarta ay lahaayeenay magaranaysaa ay yeman ku soo duuleen ay sanco galeen ayaa qaar ka mida oo weliba hoggaanadooda ka mida ayaa wuxuu yidhi ujeeddadeedu maaha yeman oo keliya ujeeddadeedu waxa weeyaan waa maka weeyaan maka waanaad og tahay in caqaa'iddooda baatilka ay ka mid tahay in ay xitaa in baqiic xabaalaha saxaabadu ay ku aasan yihiin iyo ummahaat ulmuminiin oo caasha ay ka mid tahay inay doonayaan inay soo faqaan ma ogtay abubakr iyo cumar waxay dhahdeen waa labadii sanamee reer quraysh abubakr iyo cumar labadii saaxiibee nebiga sala allahu calah wasalam ee maantana ku ag-aasan adduunkana labadiisii saaxiib bay ahaayeen wayna ku garab aasan yihiin maalinta qyaamana xagas kasoo magaranaysaa in ay ka soo bixi doonaan marka markay ina leeyihiin xajku wuxuu wuxuu xidhanyay wahaabiyada akhi yaan laysku qaldin dowlado dad badan baan ku dagma saasi moogta xitaa waxa laga yaabaa anoo imika dariskan akhriyaaya inay qaar tacliiq ka bixiyaan oo idhahdaan waxa weeyaan waa waa waa waa waa sacuudigu sacuudigu u olaynaya soo maha qaar waa saa odhan doona wanaxnu buraau minhum intaan wax kala gartay intaan wax kala dowladaha caalam islaami ku jira maanta yacni ka talin jiray dowladan dowladan ayiday iyo dowladan u ololeeyey iyo midaan jecelahay midna ma jirto mowqifkayguna waxa n mowqif waadixa uh, oo laga dhex arki karo ama muxaadaraadkan akhriyey uh, ana lastu macahum salafiyada dowladaha olaysana mihi angu somaysid uh, laakiin alxaqu xaq soo ma xaqu xaq weeyaan marka yacni muxaadaradan iyo tacniga aanu iiraan iyo shaacada ku samaynaa أبدا ليس دفاعا عن السعودية أبدا آه. maaha abadan maaha waa maxay waxa weyan waa in dowladdan shiicada iyo iiraanta ee khatarta ku ah ahlu sunnaha khatarta ku ah ee caqiidadeennii ku soo duushay waa in dadka loo muujiyo oo khatartoodu ay tahay khataraha ugu waaweyn ee maanta ina xitaa dowladahan kama soo qaado dowladahan khaliij ka soo qaada yacni akhtaada ugu waaweyn ay ku dhaceen ay ummadda ka geleen waa maxay ilaa toddobaatanadii haddaad taarikhda dib ugu noqoto waxay jinsiyadahooga siinayeen oy ku harqinayeen shiicada shiicada iiraaniyiinta wataa dad rag badanoo muxalliniin siyaasiyiina ah, oo qaarkood ay khaliijiin yihiin ay diraasaadkooga ay ku sheegeen in gaf weyn oo dowladahaas ku dhaceen uu ahaa maxaa natiijada ka dhalata doctor cabdalla nafis baa wuxuu ku leeyey waa nin in eh, akaademi in eh, alculuum siyaasiya jaamacadaha waaweyn ka dhigi jiray halkay shiicada iiraan ee dowladaha khaliijku ay jinsiyadaho ka siiyeen toddobaatanadii early seventies hadde ilaa xitaa eh, lixdameeyihii hadday yamanida ka siin lahaayeen ka warrama oo maanta bobulationka faraha badan ee asalkoogu dabcan ma aha markaan leeya iiraaniyiin eh, anuu maihii ma garanaysaa eh, maaha hadalkayga yaan loo qaadan inuu yahay hadal cunsuriya ama raysiisa maaha iiraani suniyina jirta iiraani suniyiina oo sunnaha ku dhaqma oo xitaa lagu cadaadiyo iiraan gudaheeda alyowm can you believe hal tusadiq in ahlu sunnaha iiraan ilaa maanta caasimadda tahraan inaanay masjid keli aanay ku lahayn waa xaqaa'iq dad badan aanay ka warhayn walaa masjid waaid xitaa tirakoobta laga sameeyo sunnada iyo shiicada iiraan muqaaladaad badan baa ku jira muqaaladaad badan ayaa ku jira si aawadeed waxaa loo baahan yahay yacnii waxay ahayd baan idhahdaa kusoo noqdo in halkay nimankan eh, iraanta shiiciyada eh, shiicada ee maanta xitaa qaarkood markay hadlayaan lakna farisiya baa ku jirta luqadooda af carabiga ahayd <laughs> ilaa hada alxad qaarna dabcan waay waxay noqdeen ma garanaysaa markaanu kalsoona eeraanta sunnada iyo eeraanta shiicada waxaan leeyahy shiico badan bay khaliijiyiintu ay siiyeen jinsiyad siiyeen oo maanta noqday kuwa ugu taajirsan bay ka mid yihiin khaliijka kuweyt baarlamaanka ayay galeen soo garmaysiin xuquuq siyaasiya ayay ayay dalbayaan bal ka warran haddii ay dad ahlu sunnaho yamani iyo soomaali iyo falastiini iyo masaari iskugu jirtaa hadday siin maanta ma khatar caqaydii ku hayn lahay abadan khatarta maanta ay shiicadu ay khaliijka ku hayso baxrayn waxay ka wadan adig arkaya kuwayt lalama hadli karaayo imaaraadkaan lala hadli karin khatartai maanta ku hayaan taasina waxay ka mid tahay ikhwaani marka qiyaadada muslimiintu aanay ahayn qiyaado waaciya oo danaynaysa masaalixda ummadda iyo diinta waxaasaa ka dhashaa marka aanay jirin qiyaado islaamiya oo siyaasa sharciya ku dhaqmaysa oo xukunka ilahay wax ku xukumaysa oo masaalixda ummadda iyo diinta iyo milladda ka horraysiinaysa masaalixdooda oo ku odhanaysa waxyaabaha galbeedku ay inay u yeedhiyaan waxaa qabta waxaa qabta waxaabad ka sheegayiin galbeed teeni waxa weeyaan tigree baabuu taliniya u yeedhinaya waxay leeyihiin oo maalintu doonaynu aad saba isku yeedhana xaggaas iska wada xaadirinayaan oo ay ala soo hor fadhiisanayaan iyagaa soomaalida dhulkaygii ka taliya maanta iyagaa u yeedhiya waay waxay doonayaan laakiin narju waxa weeyaan suntay soomaalida qulaameyn baa maanta la qulaaminaya oo waxaan rajaynaya in burburkoogu soo dhowaado maslaxaddan waxaan ku qanacsanaya mia fi lmia haddii soomaali rajo leedahay ilaahay rajaha noo yeelee waxay ku xidhan tahay oo keliya waa burburka dowladdaasi weeyaan oo siday soomaaliya u burburiyeen dowlad goboleed miidhan ay uga dhigeen inuu iyagana ilaahay tooda dowlad goboleed uu ka dhigo dowlad goboleedya ka dhigo oo weliba muslimiinta majority ah inuu ilaahay subxana wa tacaala u baraarujiyo oy danahooga iyo masaalixdooda ay fahmaan ayib <clears throat> eh, nimankani ikhwaani haddaan eh, ku soo noqdo waxay leeyihiin maalinkaa maanta ah <clears throat> inay ujeeddo siyaasi ay mandaqada keen mas khumeyni hada shayطaan ayaa khudbad u akhriyey intii uu noolaa ayaa waxau ku yidhi tarjumada af carabiga ina albucd asiyaasi fi اlxaj aham min addiin albucd asiyaasi fi اlxaj aham min addiin mugga siyaasigae xajka ayaa ka muhiimsan mugga diiniga xajku leeyahy bal hadalkaa idinku fiirsa ikhwaani dabcan kelmadu iska yidhi ma aheen ee waa kelmad uu ficil iyo fal u raaciyey oo shaqaaqada iyo dhibta iyo mudaharaadka iyo fasaadka iyo dilka ay mawsim alxaj ay ka geysteen ayaa turjumayay maqaaladaasi khumeyni waxay leeyihiin warka xajka ka daayaa la yidhi mudaharaadkan war manshuuraadkan siyaasigaa ah, ead ku dhex faafinaysaan dadkanu yimid in ilaahay caabudaan ee talbiyad iyo labayk allaahuma u yimid ka daaya muطaharaadka waxay ku jawaabeen lama daynayo waayo waxay aaminsan wax la idhaha albaraa'aةu min almushrikiin in xajka gudihiisa layska bari yeelo albaraatu min almushrikiin waxay ku magacaabaan maraasimu اlbaraa'a waa ritualska baraa'ada ay iska bari yeelayaan mushrikiinta <laughs> way waa mushrikiine iyagaa mushrikiinta gacanta haystee caalam islaami iyagaa iyagaa gaaladii kufaarta u soo Ah, mawsum baraa ayu bara'atin haadi baraaada iyo cidda iska beryeelayaan iyo mushrikiinta iska beryeelayaan waa tuma min khilaal haada ritualskaasi iyo maraasiimta ay baraa'ada ay ku magacaabaan ayaa waxay u soo dhex maraan inay mutaaharaadkooga siyaasiga iyo danahooga gaarka iyo ajandahooga siyaasiga ay ka leeyihiin xajka oo ah in iyagu ay xajka gacanta ku hadday ku dhigi kari waayaanna in la helo waxa la ydhaa tadwiil alxaj oo tadwiil alxaramayn ah caalamiyeynta xajka ama caalamiyeynta makiya madiina maxaa loola jeedaa waxay leeyihiin eh, wahabiin baa meesha gacanta ku haysee ha la abuuro guddi caalamiya international committee ah hay-a caalamiya iyadu maamulaysa xajka iyadu maalinkaa maxay samaynaysaa in eh, eh, labada xaramna maamulaysa oo imikaba khaateenay ka taagan yihin laahi waxaan ku arkay anugu xaramka gudihiisana waan ku arkay taqriiban malaha labadii saddexdii haneemay ahayd mise afartii habeenimo dadku ay masaajidka soo gelayaan saxniga kacbada horteeda oo dad adduunyada dacaladeeda ka yimid oo aafaaqda ka yimid oo doonaya inay ilaahay ugu cibaadaystaan oo ay tahajudaan ayaa qaar ciraaqiyiin iyo iiraaniyin iyo waxaan ujeedaa lubnaanis ku jira ayaa saasay wada fadhiyaan saa waxay akhriyayaan waxaanad garanayn oo badankoogu ay shirkiyaa tahay kuwa masaajid ka shaqeeya ee magaranaysaa ayna hayatan amr macruuf wanaha can munkar la odhan jiray oo imminka dabcan dee baalada baalkaa laga jaray adhano waa wax loo dhammaynaya ayaa mid baan la hadlay san ku akhi nimanka naga amsiyo waan cibaadaysannahay ummaddan cibaadaysan iyo nimanka nagaa qaylinaya waxa weeyaan yani waxaa nin aan gacanta wax ogumay jirin ma qaban karo wax laga yaaba in siyaasadda dowladdu beri ay ahayd oo nimankii naga daayay intay intayna iska hor iman lahayd siday ku wateen waxaan ku aragnay akhii carafaad baanu ku aragnay hada alyowm oo maalin fadli leh intay loud speakers ay ku xidheen xitaa iska daa hadday gudahoonku ay shirkiyaadkooga ay ku akhri lahaayeene eh, loud speakers oo dadkii xujaadii carafa haddaad agtooda tegintay maalintaasi ay balaay kaa raacayso marka waxaan u jeedaa yacnii markuu khumeynu lahaa ina bucd asiyaasi lilxaj aham min albucd addiini bucdiga iyo mugga siyaasiga xajku leeyahay ayaa ka muhiimsan bucdiga diiniga waxawn hadal keliya muuhayn ee wuxuu hadal ay dowladdiisaasi shiicigii ee khabiidkii ay u tarjumtay afacaal ay u tarjumtay walidaalika ayaa qaarkood mayba qarsanba niman siyaasiyiin oo iraaniyi waxay dhahdeen laabudda min taxriiri maka laabudda min taxriiri maka maka waa in la xoreeyo maxay ka xoreynayaan wahaabiyada culimmada ahlu sunnaha shucuubta ahlu sunnaha ay ka xoreynayaan iyagaa maamulkooda gacanta ku qaban doonaa hadday ku aan hadday gacanta ku qaban kari waayaanna waxay doonaan sameeyaan in guddi caalamiya ama international committee oo iyagu hadhow ay maxay influence ay ku sameeyaan inoo dowlad petroliye ay lacag ku qarqiyaan oo guddidaasi ay qaato mawaaqif xajka lagu burburinayo oo xajkii qaabkiisii sunniga ahaa meesha lagu baabi'inayo waay taarikh ahaan haddaan isoo yar dulmaro markii uu khumayni uu san uu xukunka qabsaday waxay ahayd kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii sanad kadib ah, sanad kadib markiiba ayaa mudaaharaad bay ka hor sameeyeen amaam almasjid annabowi iyagoo xambaarsan sawradii khumeyni ah, yacbuduuna khumeyni khumeyni khumeyni waa ka ilaahay duleeyey maalintii aaskiisii haddaad eh, anwaan daawaday beriga waxa weeyaan isagoo kafankii ku duuduubanay ku sidaan ayaa ilin way caabudayaane mid kastaa inuu kafanka inuu taabtuu doonaya siduu taabashadiis jannada ku gelaayo siday u jiidiyeen kafankii waa dee ummad shaydaan u wato ayaa waxa weeyaan kafankiiba way kafankii way ka qaadeen walciyaadu billah taasaanoo ugu filan ihaano ilahi subxana watacala udiyadu ku duleeyey qabla aakhir sidaa eh, a'imat albidcana ilaahay wuu duleeyaa addunyadu ku duleeyaa mandar aad u foolxun buu ahaa ah, qaadiyaani axmed nursi qaadiyaani daacun baa ku dhacay musuqshu ku dhex dhintay dadkaan ku miyaad ba ma nebi baa masuu ku dhex dhiman lahaa auudu bilah waxa weeyaan waa min baabi اlidlaal dullaynta uu ilaahay dullaynaayo a'imaة اlbidca sunnaha khilaafay uu ilaahay waaba dee kufrigu ku dhacaybe uu ilaahay ku dullaynaya addunyada qabla aakhira wa hadihi cibraة liman اctabar waa cibra ugu filantay qofka wax ku qaadan lakin dadka badankoogu waxa weyan dee inay ku cibro qaataan baa malaama doonaya waay laba sano kadib haddana waxay isku dayeen waa taarikh sardia waana waana you can verify waa taarikh eh, dhacday weeyaan haddana laba sano kadib ayaa waxay isku dayeen inay xaramka galaan iyagoo hubsita silax yara dagaalamayan waxay doonayaan inay soo celiyaan taarikhdii awogood qaraamidadii soddonkan kun ee xujaajtii ahlu makaa meesha ku gooracay iyagoo hub sita ayay doonayaan inay inay galaan waa la qabtay waay kii iyadana waxaa la qabtay eraaniyiin wadatay walxaha qarxaa iyo flyers ama mashhuuraad ay dacaayad ugu samaynayaan khumeyni iyo dowladdiisa raafidada eh, laba sano kadib haddana ayaa waxay leedahay taariikhdu qaama xujaajun iiraaniyuun xujaaj iiraaniyiina ayaa rabshado iyo qallaase ayay mawsimkii xajka ay ka dhex rideen daraqyadey bay xireen gawaarida qaar bay gubeen iyagoo kor u qaadaya in shacaaraadkaasi ay leedahay dowladda in iiraan iyo khumeyn u lahaa waad ogeydeen sanadkan xajkan xajkii ka horreeyey dabcan wixii ka dhacay weynigu ogaa tadaafucii isashiixii isjirjiirkii mina ka dhacay yaa ku dhintay boqolaal xujaaja ku dhintay boqolaal xujaaja waxay galabsadeen iyo waxay geysteen midna lakin waa shuhada weeyaan shuhada weeyaan ibnu kaiir raxmat ullahi caleyh fi lbidaaya wanihaaya waan soo dhaafay hadalkaasi markii qaraamidadu ay ku gumaadeen xujaajta xaramka dhexdiisa ayaa tacliiqu ka bixinaya aad iyo aad yani u qurux badan wuxuu yidhi wuxuu yidhi alla maxaa maxaa shahaadadaasi ka fadli badan maxaa shahaadadaasi ka fadli badan nimankaas iyagoo muxrimiina oo xajiyaya haddana shahaada ku hela xaramka gudiisa ah, t odagii somaaligu yii waa muxuu masaan rabe ahayd baynu soosaan doonaya waa saan dabacsan ahaa waa saas wey iyagoo xujaaja ah, ibnu kaiir waa culamadu wax fahamsan moogti ee axdaasa taarikhda markay sheegayaan jawaanibta iimaaniga ah ay raaceen maha sardi taarikho keliya maha akhi <laughs> sardi taariikhiya in taarikh la taxoon ma laakiin macaanida iimaanigaee xadadku xambaarsan yahay ayay ummadda u soo gudbinayaan si loogu tarbeedayo hahaada hahaada ka fiican mayd helisaa ah. iyagoo muxrimiin ah oo adduunka daafahoysa ka yimid in lagu gumaado oo lagu dilo oo dhiigooga lagu daadiyo weliba bir zamzam lagu rido ya qabriga ajiibsan qabri ka fiican muu jira marka nimankan iyaguna isku dayey inay la soo galaan hubka xaramka ee shiicada maanta maxay doonayaan soo tii awiyaashoodu maaha ah, kullu yarjacu ilaa aslihi asalkoogii buu noqonaya oonay aanay masaajidka xurmadiisa aanay ilaalinayn wakhtiga xurmadiisa aanay ilaalinayn dadkan xujaajta xurmadooda aanay ilaalinayn amniga uu ilaahay subxana wa tacaala meeshaa u dhigay aanay ilaalineen haakada kaana abaahuhum saasay aabbayaashoodii aweeshooda ahayn maantana saas yihiin mar walba oo jaanis u heleen inay muslimiinta gumaadaanna saasay u gumaadayaan waxaa kaaga filan taariikh ahaan meel kaleab ha tegine waxaan wahay ciraaq iyo suuriya maanta waxaa ka wadan wax bili-aadan arkay maaha xalab dhulkay la simeen yacni xitaa sawirada qaarkood a ah, limili hada yaduubu alqalbu in kaana fi lqalbi islaamun wa iimaanu markuu ugu calacalaya abubaqaa dowladdii andalus hadduu maanta arki lahaa waxa ay shaacadu ka sameeyeen iiraan iyo xisbu shaytaan iyo shaacada caalamkao dhan bama isku timid meesha bal cajiibkan eega afghanistan bay ka yimaadeen bakistan bay ka yimaadeen ciraaq bay ka yimaadeen lubnaan bay ka yimaadeen sacuudiga ka yimaadeen khaliijbay ka yimaadeen ay isku wada yimaadeen maxaa maxaa kulmiyey waa sacq ahlu sunna tahjiir ahlu sunna min almantaqa in ahlu sunna laga dhammeeyo meeshay doonayaan oo maxaa lagu beero shiica lagu beero laakiin taasi waatay doonayaan ti alna waa meel mana guulaysanayaan waayo wacdiga ilaahay aلطaa'ifa almansuura alfirqa anaajiya ugu ballan qaaday aakhir zamanka ayaanu rumaysannay caqiiday noo tahay waanu waanu waanu ku qanacsannay in wacdiga ilaahay subxana wa tacaala dadka ahlu xaqa ah ahlu sunnaha aطaa'ifa almansuura alfirqa anaajiya ilahay subxana wa tacala uu xaqiijinaayo waxaan dhan ood maanta aragtaana waxa weeyaan waa min alfitan laakiin islaamka kacay islaamka sare kacay sunnaha faafaaya waxban isma hortaagi karaan dee meel kasta adduunka iska yimaadaan waxaweyn ruushkay maanta ayay ayaa ayaa u noqday wuxuu maanta ku garaacay w adiga arkaya hubku ku garaacayo in eh, suuriya uu ku garaacayo waxaan ilaahay subxana wa ka baryayaa in intaa uu ku riday in ka badan oo ka badan oo ka badan inuu ilaahay ruushka ku rido نسأل الله عز وجل أن يزلزل الأرض تحت أقدامهم نسأل الله عز وجل أن يسلط عليهم الفيضانات والزلازل iyo cadaab aanay aanay ishortaagi karin wallaahi ikhwaanii wa akhawaati sawirrada maanta suuriya iyo xalab laga keenaayo iyo waxay isticmaalayaan waxayn wax bini aadam dulqaadan kara maaha caruur yaryar iyo maati war maxay galabsadeen dhakhtarradii bay garaacayaan madaaristii bay garaacayaan maalintan waa waxaa la waxa weyaan waxaa xalab ka dhacay xitaa eh, munadamaad caalamiya o aan xitaa muslimiin ahayn ayaa kule xalab waxay noqotay barrin oo kale noqotay iyo groosni siduu garaacay shiishaan uu ruushku u garaacay ay la mid noqotay marka ikhwaani nimankani taariikhdoodi waxa waa taarikhtaas noocaasiya eh, sanadkanna waxaan ujeedaa axdaastaasi horta sanadkii hore xaj ka dhacday mina ka dhacday taxqiiqaadku waxay sheegayaan iyaga ka dambeeyey maxay qalaqalkan u samaynayaan inay idhaahdaan waxa weeyaan meeshan maamul fiican ma jiro marka waa in siyaasadooda ah tadwiir alxaramayn in la caalamiyeeyo oo international committee iyagu ay ka mid yihiin iyo de adfaacdoodu iyo kuwa ay ku shaqaystaano ku qaraabtaan meesha la iskugu keeno saanina ikhwaani waxa weeyaan dee xayaatada adduunyada iyo aalaamteeda badan yaa ayuha ninsaanu inanka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaaqiih ka qof ahaan in dhibaatooyin baad adduunyada ku arkaysaa ka umma ahaanna dhibaatooyin ayaad ku arkaysaa axdaas fara badan ayaa islaamka soo martay waynu ogni maanta axdaasta caalamalislaami ka socota iyo sida muslimiinta loo gumaadayo iyo waxa dowladda iiraan iyo waxay soo kaxaysteen ay ka wadaan caalamialislaami waa wax dadka qaarkood aan odhan karo niyadjibbay ku keenaysaa iyo qunuud laakiin dadka ahlu iimaanka dadka ahlu xaqa ah ee rumaysan wacdiga ilaahay subxana wa tacaala in ilaahay diintiisa aanna tirtiri kareen waxa weeyaan ma niidjibinayso waxay yihiin kaljibaali raasikhaad buur sugan ma u malaynaysaa dabeelii intay leegtay inay dhaqaajinayso siina buuruhu aanay dabeelaha u dhaqaajin oonay u ruxin ayaa axdaasta dhacaysa iyo haddii kuwa ka darani ay dhacaanba ilahay naga nabadgeliyey ayaa dadka hale xaqa ah iimaankooguna saasuu qulubtooda ugu sugan yahay islaamka waxaa soo maray ikhwaani axdaas aad iyo aad u dhib badan baa soo martay laakiin baqiya alislaam wa baqiya haaulaa ayna tataar dahabuu ayna asaliibiyuun dahabuu ayna alistimcaar alharbi waxa weeyaan way wada tegeen laakiin waxaa muhima in aynu fahamno khatarta shiicada iyo raafidadu waxaa ku dahsoon arrin ah in dad ahlu sunnaha ka mida lagu dagay oo loo sheegay inay muslimiin yihiin soo maha inay yihiin muslimiin walamru laysa haakada waxaan waa acdaa ulislaam weeyaan in ka caqaa'id ahaanna caqiidadooda iyo waxay rumaysan yihiinna haddaynu darasno waxaanu arki doonnaa inay dadkan yihiin dad inaga duwan waxaa midka oo kale haddaan kusoo gebagabeeyo ay muslimiinta ahlu sunnaha ay ku beerraxoodsadaan waxaa ka mid ah, waxaanu u aargudaynaa xuseen imka muusil soomay hareereen ciraaqiyiinta shiicada in kun la ydhaha xashd shacbi xashd shacbi waa niman doonaya inay ahlu sunnaha ay xasuuqaan ayaa isagoo muusil hareere taagan ayaa wuxuu ku leeyihi balu fiirsada kelmadda wuxuu yidhi waxaanu doona nuطaalib ha'ra alxusein buu ku leeyay xuseen ibn cali radi allahu canhu ayaanu u argudaynaa alrijaalu hum الrijaal wاlmawaaqif hiy almawaaqif raggu waa raggii annaguna aalubeytkaanu maalaynaa oon dhiigooga aanu doonaynaa karbul lagu daadiyey nimankan ahlusunna waa maxay waa waa waa waa reebini umaya ayay ayay ayay jidkoogii hayaan lakin laysa alamru haakada waxaanu leenahay axdaas tarikh waxay sheegaysaa annagoo xuseen oon jeclay jacaylka ahlubeytkuna diin buu noo yahay kutubta ahlusunna hay ku dawanantahay culimmada salafka ayaa caqaa'iddooda ku sheegay aalubeytkii nebigeyga sal l slm waanu jecel lahay laakiin waa maxay idinku idinkaa dilay xuseen idinkaa dhiiggiisii daadiyey waayo ree kuufa ayaa u yeedhay shan boqol oo warqadood in gaadhaysa ayay u soo qorteen oo ku yidhahdeen noo kaale xuseenow annagaa iskaa barbartaagine saxaabadii nebiga sala allah alay slam ah, cabdillaahi bni cabbaas cabdulaahi bni cumar walaalkii maxamed ibnu xanafiya ayaa uga digay oo nimankaas waa niman war waa nimankii aabbaha dilay war waa nimankii walaalkaa khayaameeyey xuseenow ha u tegin oo ku khayaamayn doonaane laakiin qadarka ilaahayba ha inu tegey maka markuu ka sii baxaayey allahu tacaala canhu ayaa shaacirkii farasdaq oo isagu markaa ciraaq ka noqday ayaa dariiqa kula kulmay xuseen baa ku yidhi kayfa taragta ahla alciraaq reer ciraaq siaad kaga timid farasdaq buu weydiinayaa wuxuu ku yidhi quluubuhu macak wasuyuufu maca bani umaya quluubuhu macaka qalbigana aday kaala jiraan lakiin markay seefay dagaal timaado waxay la safan doonaan yaziid iyo colkiisa la safan doonaan waana tii dhacday weeyaan ee xuseen iyo toddobaatan min rijaali aali beyti rasul lla slm lagu dilay yaa dilmaansunaa dilshay shiicaa dishay taarikhdan saasay sheegaysaa marka cumar ikhwan waxaa leeyay nimankan yaan lagu dagmin mu'aamarada ay wadaana waa tan mu'aamarada ugu dambaysay sameeyeenna waa inay saaruukh balastikiya ay ku rideen maka ay ku rideen soo maha waxa weeyaan sixty five kilometrs meel maka u jirtaa ayaa lagu burburiyey saaruukhii makay doonayeen inay rucbi geliyaan sidii awiyaashood qaraamidadii oo xusiinta weeyaan saaruukha balastik ah, balastitikay rigeen waxaa lagu leeyahay gaadhiga uu ku rakaban yahay waa sawaarikhdii iyo gantaaladii ay dowladda yeman ay ka heshay ruushka ay ka heleen soo maa laakiin iyagaa imika gacanta ku dhigay ama iyaga ama cali cabdalla saalixde xuutiyiintu waxa weeyaan waa waa waa waa niman saaruukha oo brodgaren kara maaha baa lagu leeyay khubaro khubaro caskariyiina waxaan akhriyey khabiir caskariyo masriya ayaa wuxuu ku leeyay there is no way laa yumkin in cisaabaadka iyo maleeshiyaadka xuutiyiintu ay gaarigaasi uu ku rakiban yayey saaruukha laftiisa inay ridi karaan ama ay ka shaqaysiin karaan technical team buu u baahan bay ku leeyay yaa riday markaa waa weeyaan saaruukhan yaa maka ku riday saaruukhan yaa yaa obradgareeyey waa khubaraa iiraaniyiina weeyaan khubaro iiraaniyiina ayaa obradgaraysay saaruukhan oo riday maa xuhiintu maaha waayo xuhiintu aqoon iyo cilmi uma laha inay saaruukh noocaasiya ah ay ridaan xitaa gaariga ku rakabay gaarigaa wuxuu leey dhararka masaajkaasuu leegi uu ku dhowi saaruukhna iska dhaafba oo ay sidaa loola shiisho oo u gaadho ku dhowaado sixty five kilomitrs maka uu jirsado cidir diwaayo xuutii qaylsanoo daankuntaa leeyaha ina aqoon u leh ma waa cisaabaad malishiyaad weeyaan saan sidaa khabiirka masriga ee caskarigu yidhina waxa weyaan waa niman technicala oo iraaniyiina ayaa yimid oo iyaga riday waa taa taariikhdooda ujeeddada rabaanna waa inay maka qabsadaan lakin ma qabsanayaan ceebta maanta ka raacday xasuuqa ay ka sameeyeen suuriya iyo maalinkaa maanta ah yani ciraaq ciraaq dadka ninaanu saaxiib noo injineer ah ayaa maalin baanu waanu soo tacsidaynay walaalkiibaa wuxuu ku jira waanu tagnay markaasaa la ii sheegay inuu walaalkii geeriyooday marka waan ka tacsidiyey xajkay ka soo noqdeen waa ciraaqiyiin dhexda markay marayaan bay u istaageen ay soo dejiyeen xitaa xabad way u quuri waayeen ay wejiga kaga dhuftaan xabad bay u quuri waayeen midi bay ku gowraceen hakadaa yafcaluun yaa weylak inuu magacaagu abubakar yahay haddaad ciraaq ku nooshay ama suurad ku nooshay yaa weylak inuu magacaagu yahay in eh, cumaru yahay cumaan ama gabadha muslimta magacoogu xafsa iyo caaisha u yahay waxay u waxay u dilayaan muslimiinta waxa weeyaan eh, cala alhawiya sunni baa tay waa loo gowracaya laakiin waxay sameeyeen maanta ilaahay baa ka shifeeyey shiicadii walilah alxamdu sadiquuna ayuha alikhwa haddii kumanaan muxaadaro laga akhri lahaa waar shiicadu waa saase waar raafidadu waa ba waa ahlu baatil waar caqiidoodooda waar taariikhdooda xunta haddii laga akhri lahaa duruusta maanta laga bartay axdaadta suuriya iyo ciraaq ka socdo muxaadarooyinkaasi lagama barteen laysa alkhabaru kale mucaayana soo lama odhan waa la arkay waxay yihiin cadaawada oo hayaan ma xisbi shaydaan baa mar dambe iminka muslimiinta ku beerlaxuusan doonaa falastiintii ku beerlaxuusan jireen waxa weeyaan anagaa annagaa qudsi xoreynna annagaa yuhuuddaydi ka celinayna waa muslimiintu yaabad gowracaysaan maa marka waa la arkay ikhwaani laakiin waxaa loo baahanyay dee eh, in la digtoonaado soo maha teeda kale yaan la rumaysan dacaayad baa jirta soomaalida wa iskala boodaa wa iskala boodaa facebook soomaalimada baa sheeca noqotay war soomali badan sheeca may noqon dad badan oo ahlu sunna sheeca may noqon nimankan waxa weeyaan dhowr nin oo ay ma garanaysaa ay wax siiyeen ay ku shaqaystaan oo robaganda maraykan ku barnay soo ma dacaayadda robagandaha waxa weeyaan xadas baa la qaadanaya xadaskii baa la weyneynaya marka soomaalida iska way iska hirraacaysaayoo sheeco badan baa noqotay muslimiin soomaalibada baa sheeco noqotay way jiraan qaar noqday laakiin ma wax la tirin karaa iyadoo taasi jirto laakiin siduu sheekh axmed share lahaa jasa allah khayr dee waa in laga digtoonaado nimankan ummadda farta loogu tilmaamo jasaakum allah khayr wasalam calaykum raxmatulah barkatu